بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف حفظه الله المقدمات الأصولية وهو الرعيدي usuuliga ahaa jarat alcaadatu caadadii waxay ku dareertay macnaha waxay caadaysteen buu ka wadaa cinda alusuuliyiin usuuliyiinta agtooda caadadu waxay ku dareertay cala taqdiimi bacdi almabaaxith inay hormariyaan ku bilaabaan masaaisha qaar ka mid ah mabaaxista halkan waxaa looga jeedaa masaa'il waalmusطalaxaati alhaama iyo erebixinada muhiimka ah almusalaxaat jamcu musalax waa erebixintii ama waxaad dhihi kartaa erey cilmiyeedkii waalmusalaxaati ilhaama iyo erebixinadii muhiimka ahaa inay markaa ku bilaabaan qabla alkhawdi intaysan gudogelin ka hor fi lmabaaxit alusuuliya abwaabtii usuulka intaysan gudogelin limaa lahaa lijli maa lahaa waxay leedahay awgeed mabaaxitaas iyo musalaxaadka muhiimka ah min calaaqatin xidhiidh haamatin oo muhiima fii jamiici mabaaxitihi dhammaan abwaabta usuulka oo idil ayay calaaqo muhiim ah la leedahay mabaaxitaas iyo musalaxaadkaas hordhaca lagu sheegayo bal iskaba dhaaf eh fii jamiici alculuumi alsharciya culuumta sharciga oo idil ayay markaa hordhacani muhiim u yahay maxaa waxyaabaha lagu sheegayo waa wax asaas u ah dhammaan culumta shareecadoo idil wadaalika kaasina waxa weeye mabaaxita la hormarinayo ama lagu bilaabayo iyo musطalaxaadkaas ka mabaaxi اlxukmi sida mabaaxita xugumka wa taqsiimaatihi iyo aqsaamtiisa ama qaybihiisa taa dib buu ka sheegi doonaa mualifku oo cashirkeenna maanta ma aha waa anwaac alidraak iyo garashada anwaacdeeda wa dawaabitihi iyo waxyaabaha yacni koobaya ee xadaynaya marka tan dambe ee anwaac alidraak ayaa maanta cashirkeennu ku saabsan yahay mabaaxista xukumkana cashirka ku xiga ayuu noqon doonaa hadduu alla idmo wasanabda'u naxnu annaguna waxaan ku bilaabi doonaa wuhi ayadan sidoo kale bi haada kan yani kanay yani usuuliyiintu caadaysteen ayaa inaguna ku bilaabi doonaa inay ku bilaabaan usuuliyiintu caadaysteen cala an naqtasira inaan ku gaabsanno shardigeeda cala ahami hadihi almuqadimaat hordhacyadan waxyaabaha ugu muhiimsan inaan ku yani aan ku koobno hadalkeenna oo inaan aad ugu sii ballaadhanin maxaa yeele madaaxibtan usuuliyiinta qaar baa soo geliya madaaxibtii mantiqiga ahayd kana wuxuu ku leeyahay aad uguma sii ballaarhanayno ee inta ugu muhiimsane isleeyahay qofkan fannigan daraasaynaya uu u yar baahan yahay ayaan markaa ku soo koobi doonaa bima yatamasha waxaa la jaan maca manhaji alikhtisaar habraaci koobitaanka fii hadihi alkhulaasa nuxurkan macnaha wuxuu ku leeyahay yacni maadaama kitaabkeenu yahay kitaab mukhtasar ah muqadimadiisuna waxay noqon doontaa muqadimo mukhtasara muqadimaadkiisa usuuliga ah ee ku tawasuci mayno hadda maalan oo kale kitaabku iska leeyahay alimaam alghazali almustasfa fii cilmi usuul اlfiq muqadimadiisa mandiqigu aad bay u ballaaranta aad bay u badanta marka wuxu ku ley anago saa u waxaan kuu soo koobaynaa hadalkeena anwaacda idraaka fahanka ama garashada shayga la garanayo anwaacdiisa iyo xukumka iyo qaybihiisa bas anwaac lidraak garashada shay la garto anwaacda uu leeyahay laa khilaafa khilaaf kuma jiro bayn alcuqalaa'i dadka garaadka leh ee wax garanaya dhexdooda wax khilaafa kama taagno fii ana idraakanaa garashadeenna aan garanayno lilashyaai waxyaabaha yatafaawatu inuu kala tagsan yahay oosan shaqo isku lahayn fataaratan mar nudriku shaya shayga ayaan garanaynaa idraakan garasho jaasiman oo go'an hayra qaabilin oo aan aqbalaynin litashkiiki shakisiin aan aqbalaynin wa taaratan goorna nudrikuhu waan garanaynaa idraakan garasho hayra jaasimin oo aan go'nayn jaaiman wax ka wadaa shaki aan lahayn oo qaci ah boqolkiiba boqol ah hayra jaasimin waxa weeyaan yani boqol kiiba boqol bayna gaarin way ka hooseysaa sidaan tilmaami doono waaya faidaa nadarnaa haddaba haddii aan eegno tusaalu ku siinayaaye ila ahalji barafkii haddii aan eegno fa inna annagu nudriku waxaan garanaynaa annahu barafkaasi abyadu inuu cadyahay waidraakunaa garashadannada aan garanayno libayaadihi caddiinkiisa idraakun garasho weeye yaqiiniyun oo hubaal ah yaqiini ah yaqiin ku salaysan hayru qaabilin oon markaa aqbalayn litaradudi noqnoqosho ama in laga shakiyo ma aqbalayo macnaha waa garasho shaki uuna ku jirin barafku inuu cad yahay cid kasta oo barafka garanaysa dee shaki kagama jira barafku inuu cad yahay waaya xataa ilaa heer low qaala lanaa hadduu nagu dhaho qaa'ilun qof dhahaya hadduu nagu dhaho ina athalja barafku aswad wuu madow yahay bidaliili waxaana taa daliil u ahaa anii anigu aqlibu alcasaa inaan u bedelayo ushii usha aqlibulcasa ushi inaan u bedelayo allatii ushaasoo biyadii gacanteeda ku sugan thucbaanan mas aan u bedelayo oo wadaraba kolka uu ku dhufto casaahu ushiisi fi lardi dhulkii fanqalabat ee isku bedesho ilaa thucbaanan mas ee mima yushbihu lmucjizata mucjizada waxyaabaha shabaha ayuu ka yahay yani waa wax khaariq lilcaadadu ka wadaa waa wax caadada ka baxsan oo hariib qofku inuu intu dhulku dhufto ushii ay mas isku bedasho waa wax yacnii mucjiso u dhowba ilan mucjizata nebiyullaahi muusa ayaa sidaas oo kale ahayd marka xataa haddii taa dhacdo maba dhici karta dee qofkii inuu dee intu dhulku dhufto mas isku bedasho maba dhici karta inuu indhaha dadka u sixro mooyaane haddayba dhacdo xataa tusaalumali haayu kaga soo qaadaya laa yajcalunaa taasi naga yeeli maysu yidhi nataradadu inaan ka shakinayno fii bayaadi thalji barafka cadiinkiisa bal naquul waxaan odhanaynaa maa acjaba sunca hada arajul ninkan farsamadiisa maxaa ka cajiibsan yani waxaa la yaableh ninkan wuxuu sameeyey ayaa la yaableh ayaan dhahaynaa id maxaa yeelay qalaba alcasa ushi ayuu u bedelay oo u rogay ilaa tucbaana mas إلا أن الثلج أبيض لكن برف هو عاد ياهي لا ولا نتردد كشكل مينو في بياضه عدينجز أبدا مرنا كشكل مينو ولو فيرسو معناه وحو كله يقف هدو حتى نوكينو وح يعني خارق للعادة عادة كبحسن si uu noogu tusaaleeyo oo uu daliil oga dhigo inuu barafkuuna cadaynayo madow yahay de ka dhegaysan mayno maxaa yeelay fahamka aan fahamsannahay ama garashada aan garanaynu barafku inuu cadyahay waa garasho gaadha heer qaci ah oo daruuri ah min alcilmi daruuri bay ka mid tahay marka nafteena kama dafcin karaba xataa haddaan isku dayno inaan beeninno arrinkaas aan aaminsannahay ama aan iska dhagatirro oo ninkan hadalkiisa qaadanno yani kuma qanci karno wax yani marnaba waxa wey ka shakinaysa maaha shakiyar xataa aqbalaya hada nooc haddaba noocan min alidraaki garashadii ah yusama waxaa lagu magacaaba fi lisilaaxi isilaaxa culimmada culimadu waxay ku heshiiyeen cilman cilmi baa lagu magacaabaa fa huwa isagu haddaba idraaku waxa weeye garasho jaazimun oo go'an mutaabiqun oo waafaqsan lilwaaqici waaqici waafaqsan weeye naashiun oo ka dhalanaysa can daliilin daliil ka dhalanaysa wa huwa daliilkaasina almushaahadatu alxisiya waxa weeyaan aragtida yani xisiga ah ee lagu arkay bilbasari araggi xisi waxaa loga jeeda wixii yani dareemayaasha shanta ah ka dhacaya mid ka mid ah dareemayaasha shanta waa maxay waxa weeye alsamcu maqalkii walbasaru araggii wadowqu dhadhankii washamu urkii wallamsu taabashadii marka hadda wuxuu ka dhacay xaasadii basarka ama yani dareemihii aragga ayuu ka dhacay haddaba markaan soo ururino wuxuu ku leeyahay falcilmu cilmigu haddaba huwa asagu alidraaku garasho weeye aljaasimu ee go-an almuaabiqa ee waafaqsan ilwaaqic waaqici can daliilin daliilna ka dhashay taariifkii cilmiga ayuu ku bilaabay mualifku halkan wuxuu noogu xusi doonaa dabcan mualifku cilmigii wuxuu ku xusi doonaa dannigii shakigii iyo wahmigii afartaas garashadu kama baxdo garashada bini aadamku wax garanayo afartaa midow wayaan ima inuu yahay cilmi waima inuu yahay anni waima inuu yahay shaki waima inuu yahay wahmi waima inuu yahay afartaa midna usan ahayn marka uu jahli noqonayo marka intaba mualifku inoo xusi doonaa kadibna wuxuu sheegi doonaa anwaacdii cilmiga cilmiga daruuriga cilmiga muktasabka ahaa kadibna wuxuu sheegi doonaa waxyaaba soo galay taariifka cilmiga nadariga cilmiga daruuriga oo nadarkii istidlaalkii daliilkii kadibna wuxuu kusoo gabagabayn doonaa jahliga anwaacdiisii jahliga iyo e, qaybihii uu qaybsamay wuxuu yidhi falcilmu haddaba cilmigu huwa isagu alidraaku garasho weeye garashadaasoo aljaazimu go-an oo shaki aan aqbalaynin almuaabiqu waafaqsan lilwaaqic waaqicna waafaqsan can daliilin daliilna ka dhalanaysa haddaba mise qaydbu halka noogu sheegay qayd koobaad waxa weyaan idraak idraak marka lagu yidhi waxaa soo galay dannigii waxaa soo galay shakigii waxaa soo galay wahmigii intaba idrak bay noqonayaan anwacda idraak ka mid yihi aljaazi markii lu yidhina waxaa kaa baxaya dannigii iyo shakigii wahmigii inta way baxeen maxaa ley intaba jaazim ma aha intaba jaazim ma aha yani xadduljazmi mayna wax inaad goyso ood ood hubto yaqiinan u hubto mayna gaarin saddexdaas bay kaa baxeen markuu yidhi almutaabiqu lilwaaqicna waxaa kaa baxay garashadii waaqica khilaafsanayd garashadii waaqica khilaafsanayd kaasna waxa waa jahligii murakabka jahliga marka qofku shaygu wuxuu ka aaminsan yahay laakiin garashadaas uu jasminayo waaqac bay khilaafsan tahay can daliil markuu ku yidhina waxaa kaa baxay cilmigii aan daliil ku dhisnayn cilmigu waa inuu daliil ku dhisan yahay cilmigu haduusan daliil ku dhisnayn cilmi lagu magacaabi maayo waa inuu garashadani waa inay daliil ku dhisan tahay ama daliilka xisi ha ahaado ama daliil macnawi ha ahaado ama daliil kale ha noqdo waa inuu noqdaa daliil markaa qofkii uu ka duulay oo waxaan uu ku saleeyey kitaab alwaraqaat waxaan uu soo dhaaftay inuu ku tacriifiyey cilmiga macrifatu almacluumi cala maa huwa bihi fi lwaaqic shaygii inaad ka ogaato suu yahay waaqic inaad ku ogaato xaqiiqadiis suu ku yahay dhab ahaan inaad ku ogaato weliba tacriifkaas waxaa ka dhiban baan nidhi markii aan ka hadlayna waraqaatka sharxiisa macrifatan jaazimatan macrifo go-an oo jaazima waaya isla tacriifka laftirkiisa mualifka dib uu ka sheegi doonaa dib buu ka sheegi doonaa waaya wuxuu idhi wa ammaa low ra'aynaa haddii aan aragno shaakhisan wax taagan oo min baciidin meel fog haddaan ka aragno wax meel taagan oo meel qotooma shaakhis waa wax meel ka muuqda sida geedka iyo usha iyo looxa iyo wax noocaasa ah shaakhis la yihahda wax saa u taagan wuxuu doona ma ahaadee xataa bini adam wuu noqon karaa shaakhisan wax meel ka muuqda oo saa u taagan shakhsan buu idinka idin qorayaa shaakhisan baa saxa amaa low ra'aynaa haddaan aragno shaakhisan wax ka muuqda min baciidin ila shaksan haddaan dhahdo wuxuu noqonayaa qof shaksan qof buu noqonayaa shaakhisna waa wax meel ka taagan oo muuqda amaa low ra'aynaa haddii aan aragno shaakhisan wax taaganoo meel ka muuqda min baciidin meel fog haddaan ka aragno fitaradadna dabeetana aan ka shakino hal huwa sanamun ma sanam baa min xajarin dhagax laga sameeyey aw amase insaanu bini aadan miyaa xayun oo nool faima an yatarajax cindana laba midun weeye inuu agtaanada ku xoogaysto hayan shay yacni inuu insaan yahay biniaada yahay inuu sanam yahay labadaa mid uun inuu ku xoogaysto ow laa ama uusan ku xoogaysanin oo labadii aan kala saari kari weyn fain lam yatarajax cindana haddaba haddii uuna ku xogaysanin cindana agtaanada shayan waxba bian tasaawa waaba inay sinaadaan alixtimaalaani labadii shay iyo inuu bini aadan yahay isleekaadaan fa kaana kullu minhumaa mid kastana uu ahaado markaa hamsiina filmia boqolkiiba konton fa hada huwa shaku kaas weeye shakigu wain tarajaxa axaduha midkood haddii uu xoogaysto oo labadii arrimood isku hayna inuu bini aadan yahay inuu sanam yahay haddii uu xoogaysto midkood bian halaba waaba inuu haalib noqdo calaa danina malaheenna annahu insaanun inuu bini aadan yahay ayaa malaheenna ku xoog badnaatay bian zaadat nisbatu nisbadii ayaa waxay ka badatay buu ihi can hamsiina fi lmia boqolkiiba konton biannahu insaanu inuu bini aadan yahay faarafu raajixu haddaba darafkaas xooga badan yusamaa waxaa lagu magacaabaa danan malo waaraf lmarjuuxu arafka laga xoog badan yahy yusamaa waxaa lagu magacaabaa wahman ismoodsiin fadannu haddaba malihii tajwiizu amrayni laba arimood in markaa la banneeyo arjaxu uu ka xoog badan yahay min alaakhari kan kale cinda almurajaxi kan wax yani kala rajaxaya ama laba shay kala hormarinaya agtiisa faaraajixu minhumaa labadooda midka raajixa ah huwa adannu ayaa malihii ah waalmarjuuxu kan laga xoog badan yahayna huwa asagu alwahmu waxaweyaan ismoodsiin weeye wadannu malihii tabdau nisbatuhu nisbadiisu waxay ka bilaabmaysaa min iina fi mia ilaa iiin iioqolkiiba ilaa laga gaao boqolkiiba wlwahmu isboodsiintuna tabdau nisbatuhu nisbadiisu waxay ka bilaabmaysaa min iiina fimia boqolkiiba ilaa waaid fimia ilaa laga gaao boqolkiiba hal ama shaku shakiga miyaa fatatasaawa fiihi waxaa isla eg buu yihi oo isu dhigantaa annisbataani labadii nisbo walixtimaalan labadii ixtimaal labadii ee la filayey ee isku haysay ayaa markaa nisbadooda boqolkiiba intay yihiin ayay ku siman yihiin xaggaas lianna kulla minhuma mid kasta oo ka ah labadii ixtimaal ama labadii shay isku haysay hamsiina boqolkiiba konton iyo boqolkiiba konton wey isleegiin haddaba faidaa wasala alidraaku garashadii haddaba hadday gaadho ilaa mia bilmia boqolkiiba boqol hadday gaadho fahuwa alcilmu cilmi weeye anwaacdii idraaga ee kale ayuu halkan mualifku inoogu xusay waa kaan soo sheegnay idraagii inuu afar qaybood u qaybsamayo cilmi danni shaki iyo wahmi saasay u kala sarreeyaan cilmiga ugu sarreeya daniga kusoo xiga shakiga kusoo xiga wahmiga ugu hooseeya mualifku nisbooyin buu ina siiyey nisbooyinkaasna innagu hadda waa luqadaan fahmayno yani boqol kiiba boqol hadday gaadho waa cilmi yani yaqiin baad hubtaa danniguna wuxuu ka hooseeyaa boqol kiiba boqol laakiin boqol kiiba ontoni wuu ka badan yahay ontoni kow ilaa sagaal iyo sagaashan waa danni haddaba dannigiibaa kale xoog badan u fiirso danniga ayaa hee kale xoog badan yani qaar baa waxay noqonaya boqol kiiba kow iyo konton boqol kiiba lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan sagaal iyo sagaashan hadduu boqolkiiba boqol gaadho cilmibu markaa noqonaya yaqiin buu noqonaya cilmigii haddaba yaqiinkiiba hadda halkan muraadif isu ah waxaa ku soo haray shakiga shaki asagu waa tasaawir ixtimaal labada ixtimaal way siman yihiin konton boqolkiiba konton wahmigu wuu ka hooseeyaa boqolkiiba konton oo wuxuu noqonayaa markaas boqolkiiba hal ilaa boqolkiiba sagaal iyo afartan waa wixii darafkii marjuuxa ee laga xoog badnaa ee dhanniga muqaabil u ah haddaba u fiirso way isqaabishan yihiin cilmiga waxaa qaabilsan jahliga basiidka ah oo qofkan maba garanayaba cilmigaana boqolkiiba boqol waxa uu ogyahay qofkii dannigii waxaa qaabilsan wahmigii darafka ka soo horjeeda ee lid ku ah waxa wey waa wahmi darafka raajixa waa danni maalan yani waxaa la yidhi hebel miyuu baxay markaasa waxaa tiri niyo waxaan u badinayaa oon u malaynayaa isagoo sii socdaan arkayay inuu tegey haddaba boqolkiiba lixdan ama toddobaatan waxaas leedahay ninkaa wuu tegey kaasi waa anigii darafka kale ee meesha aanan ka saaraynin ee ah inuu joogo waxaa lagu magacaabaya boqol soddon ah. kaasina waa wahmigii kaasina waa he wahmigii wey tacriifka mualifku una siiyey iyo nisbadaasi waxa weya waa soo dhawaynayaan fahamkii waxayna tusayaan in danigii uuna isku quwo ahayn wahmigii uuna isku quwo ahayn shakiga laakiin isma dhimayo shakiga laakiin halka mualifku noogu sheegay waa shaki cinda alusuuliyiin mas-uuliyiinta agtooda ayaa labada shay ee siban idaa tasaawa alamraan walaa masiyata liaxadi maca alaakhar midkood mid kale uusan waxba ka xoog badnayn ayaa shaki lagu magacaabaya laakiin cinda alfuqahaa shaki wuxuu noqon karaa mar qaarkood dhanni buu noqon karaa dhannigu wuxuu ka mid yahay nooc min ashak maalan qofkii haddii uu uu ka shakiyo marka leeyahy fuqahadu idaa shaka fi lwuduu weysada hadduu ka shakiyo inuu weysada ka jabtay in kale waxa weyaan alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintii ku zuuli mayso shakigii oo dahaaradii buu qabsanaya alaslu dahaar hadduu xadad isku hubay laakiin uu u maleeyo inuu weyse qaatay u maleeyo fiirso u maleeyo inuu weyse qaatay laakiin ma hubo boqolkiiba siddeetan cusle waa weyse qaatay taana waa shaki cinda alfuqahaa waxa leeyahay alyaqiinu laa yazuulu bishak ma weyse qabtid xadadkii la hubay unbaa la cuskanayaa eh immika weyse qaabo marka dhannigu cinda alfuqahaa iyo shakigu way is hoosgelayaan oo markii qofku ka shakiya shay iyo markuu maleeyo waa isku midun cinda alfuqahaa laakiin usuuliyiintu shakiga iyo daniga way kala qaadayaan waayahay halkanuu mualifku leeyahy tajwiizu amrayni laba arrimood in la banneeyo markuu daniga tacriifinaya tajwiizu amrayni laba arrimood in la banneeyo labada arrimood la bannaynaya waxa weeye labadii shay ee isku hayay ma sidaasaa mise waa sidaa haygii ma sidaasuu udhacay mise sidaasuu dhacay hebel maalan miyuu tegey mise wuu joogaa waxaasi ma sidaasaa mise waa sidaa labada arrin isku hayo ayaa tajwiizu amrayna laakiin axaduhum arjax min alahar midkood mid kale u ka raajaxsanya tajwiiskaas ma aha daniga haddaba tajwiiskaasi dani ma ahee danigu waa darafkaa raajixa dani la darafka raajixa daniga tajwiisku laftirkiisu danigii maaha haddaba waa tasaamux fi lcibaara cibaaradiibuu mualifku ku tawasocay majaasahaan buu isticmaalay waaya haddaba darafka raajixa dannigii ah darafka laga xoog badan yahayna wuxuu noqonaya wahmi wuxuu hi wabinaan calaa dalik innagoo arrinkaa ku salaynaya famaa nasmacuhu yowmiyan maalin walba waxaan maqlayno fii nashrati alaxwaali aljawiya warbixinta saadaasha hawada yani nashrat alaxwaal aljawiya waxa looga jeedaa yani saadaasha hawada leeyahay maanta roob baa da'aya maanta daruuraa jiri doona cadceed way kulushahay darajada xaraamada intaas noqon doontaa inta badanna runbay noqotaa marmar ay khalad noqotana way jirtaa wuxuu ku yidhi famaa nasmacu waxaan maqlayna yowmiyan maalin walba fii nashrat alaxwaali aljawiya warbixinta ah saadaasha hawada min annahu sayanzilu almataru roobkii inuu soo da'ayo alyowma maanta maalan waghaaliban maa yanzil waxayna u badantay inuu soo da'ayo fa ina idraakana garashadeenna linusuuli almatari roobka soo di'itaankiisa aan garanayno yusama waxaa lagu magacaabaa danan malo walaysa cilman cilmi ma aha lannahu maxaa yeele low kaana cilman hadduu cilmi ahaan lahaa lamaa kaana qaabilan liltakhalluf lamaa kaana muusan ahaadeen qaabilan mid aqbali litakhalluf inuu dib maro yacni marnaba lama waayeen wuu dhici lahaa mar walba hadduu cilmi ahaan lahaa waqad yatakhalafu alkhabaru warkuna waa la waayi karaa huna halka oo meesha wuu ka bixi karaa falaa yanzilu lmadru roobki markaa ma soo da'ayo haddaba maadaama waxani mara qaarkood meeshuu ka bixi karaba oo laga yaabo inuu roobkiiba di'in haddaba lagu tilmaami mahay cilmi oo nidhihi mahayo waa garashadaan garanayno darajat alcilmi bay gaadhay yaqiinta ahaa ee waa darajat adan waa un malo malo unuu faa'idaynaya malahaas hadduu doono ha xoog badad boqol sagaashan iyo shan sagaashan iyo lix gaadho waaya wa khabar lwaaxid kan haddaba wuxuu tusaale u yahay dannigii mualif wuxuu kan u keenay tusaalihii danniga weyaan wa khabar lwaaxid qofka kelia ah khabarkiisu alcadlu ama xadiikuu wariyey hal qofu wariyey yufiidu danan male ayuu faa'iideeyaa laa cilman cilmi ma faa'iideeyo liannahu maxaa yeelay wain kaana cadlan qofkan warkan soo tabiya haba ahaado cadlie eh, qof caadil ah oo lagu kalsoonya haba ahaadee ilaa annahu hase yeeshee qofkaasi laysa bimacsuumin qof laga ilaaliyey gefkii ma aha faqad waxaaba la arkaa yaqacu minhu inuu ka dhaco alkhaطأu gefkii wاnisyaanu hilmaankii watawahumu ismoodsiintii wahayru dalika intaa waxaan ahayn ayaa ka dhici kara qofkii bini aadanka ah qofkii xataa cadliga ah ee iqada ah ee lagu kalsoona ee runbadana ahaa mar qaarkood wuxuu ismoodsiin karaa wuu khaldami karaa wax uusan hubin buu laga yaaba inuu mar qaarkood sheego khalad uu ka dhici kara waa bini aadam waaya wakulu hada waxaasoo idinla mima yajuuzu calayhi waa waxa asagaa ku banaan caadatan caadi ahaan ku banaan caada ahaan waxaas uu ka dhici karaa wa sharcan sharc ahaanna uu ka dhici karaa wa caqlan caqli ahaanna uu ka dhici karaa yani wax sharciguna uusan diidayn wey qofka bini aadamka inuu gafi karo caqligiina ma diidayo caadadiina de waaban aragnaa oo dee bini aadamka waaban aragnaa inuu gafayo hadii jeer mar hadday sidaa tahay yani dani buu faa'idanaya daba khabarun waaxid hal qof warka uuna siiyey dani buu faa'idanaya cilmi yaqiina ma faa'iidaynayo xataa axaadiita ay aaxaad ay wariyeen hal iyo laba iyo saddex ay wariyeen waa axaadii aaxaad baa la dhahaa oo dani unbay faaidinayaan cilmi yaqiini ama faa'idaynayaan inoo imaan doontaa masladaas insha allahu tacala mualifku wuxuu ka hadli doonaa fii baabi alakhbaar markii sunnada nabiga alai slam laga hadlayo axaadii ayuu ku tilmaami doonaa baynamaa halka najidu aan helayni wuhi ana alkhabr almutawaatir khabarka mutawaatirka ah yufiidu inuu faa'iideynayo alcilma cilmigii khabarka mutawaatirka waa maxay asagaa sheegi doona mualifku walaa yaqbalu inuusan markaa aqbalayn ataraduda shaki uusan aqbalaynin liannahu maxaa yeelay rawaahu khabarka waxaa wariyey jamaacatun koox baa warisay can jamaacatin koox kale ka warisay tuxiilu lcaadatu caadadu ay yani ay mustaxiil ka dhigayso waxaan suuragelayn ay ka dhigayso caadadu tawaadu'ahum inay isku waafaqaan oy ku heshiiyaan cala alkadibi been wastanaduu markaana ay cuskadeen liamrin maxsuusin arin markaa la dareemayo oo xiska lagu dareemayo haddaba khabarka mutawaatirka wuu ka duwan yahay khabarka axadka mutawaatirku waa khabarka ay jamaaco fara badan dad fara badan ay wariyeen oy mustaxiil tahay inay ku heshiiyaan been fii kulli abaqatin min abaqaati alkhabarna uu ku jiro boqol qof baa boqol qof ka warisay laba boqoloo qof ba kasii wariyaan laba boqoloo qof ba kasii wariyaan yani khabarkan caynkaas oo kale ah waxaa mustaxiil ah inuu been noqdo maxaa yeele cadadka intaa la-eg been kuma heshiin karaan khaasatan haddayn isku meelba joogin waa sida axaadiistu u badan tahay inta badan dadka warinaya isku meelbama joogaan qaar waxaa laga yaabaa basra inay joogaan qaar ciraaq ay joogaan qaar ay joogaan maxaan ku dhahay madiine ay joogaan qaar meelo kale marka ruwaaddaas faraha badan ee cadadka intaa leegna ah mustaxiil inay been ku heshiiyaan marka suuragal maaha caadadu way diidaysaa amar maxsuus ahna way cuskadeen oo ama maqal ah ama aragti ah walidaalika khabarka mutawaatirka cilmigu faa'idaynaya asagoo cilmigii yaqiiniga ah ayuu faa'iidaynayaa kaasina waa mithaalkii waxa weeye cilmigii kaa hore ee khabarulaxaadkana waxa weyaan waa mithaalkii dannigii wuxuu mualifku rabaa inuu ku kala saaro cilmiga iyo danniga ayuu rabaa inuu ku kala saaro tusaale cad kuu siiyo wastanaduu liamrin maxsuusan amrin maxsuusa ah ayay cuskadeen waayahay amar maxsuus markuu leeyahay waa wixii ama ay arkeen ama ay maqleen ma aha wax falsafo ku dhisan ama fikir ku dhisan ma aha ama faham ku dhisan oo dee khaldami kara haddii khabarka mustanadkiisiibaba khalad noqon kara lakin waxan waxa la rabaa inuu sax noqdo waxaanay sheegan hebel baa waxaa sameeyey ama hebel baa dhintay ama hebel baa qowlkaa yidhi oon maqalay marka laa yumkin an yakuuna kadiban been mama noqon karaba waayahay wuxuu hi waqad yadunu bacdu man laa cilma cindahu waqad yadunu waxaa laga yaabaa inuu mariyo bacdu man laa cilma cindahu qof aan cilmi aan lahayn ana qowlanaa hadalka aan leenahay khabarulwaaxidi khabarka halka qof yufiidu danna male ayuu faa'ideeyey yaqhtadii inuu keenayo an laa nacmala bihi inaynan ku camal falin wahada kana qofkan malaynayo khabarulwaaxidka maadaama uu danni faa'iideynayo inaan lagu camalfalaynin danun malo weeye baailun oo waxba aan ka jirin oo baaila wey lianna allaha maxaa yeele ilaahay subxaanau watacaala tacabadana wuxuu nagu addoonsaday bilcamal inaan ku camalfalo bimaa yaqlibu waxa ku badanaya calaa danina malaheenna haalib ku ah oo min alumuuri arrimihii ka mid ah allatii taasoo taxtamilu ixtimaasha xambaaraysa annadara fikir iyo walijtihaada iyo ijtihaad annadara baaritaan baad dhigi kartaa walijtihaada iyo ijtihaadki fahuwa hadaba danigaas yajibu waxaa waajib alcamal bihi lagu camalfalo kalmutawaatir sida mutawaatirkii lagu camalfalayey ayaa lagu camalfalayaa ilaa ana alfarqa laakiin farqiga baynahuma u dhaxeeya khabarulwaaxidkii iyo mutawaatirki waxaa weeye ana munkira almutawaatir mutawaatirka qofkii inkira khabarkii mutawaatirka xadiidkii mutawaatirka ah munkirun wuxuu inkirayaa limacluumin shay la ogyahay yakfur uu ku gaaloobayo biinkaari inkiritaankiisa in calima hadduu ogyahay weeye tawaaturahu inuu mutawaatir yahay aw amaa munkiru khabari aaxaad laakiin qofka inkiraya khabarulwaaxidka yani aaxaadka yani dadka yani aaxaadka ah ean gaarhayn xaddi tawaatur khabarka ay wariyeen qofka inkiraya miyaa falaa yakfuru magaaloobi bal yafsuqu fisqibu ku dhacaya oo faasiq buu noqonaya liannahu maxaa yeele ankara wuxuu inkiray madnuunan wax la malaynayo kamaa qadamnaa saan soo sheegnay waayahay daniga sidiisaba waxa weeye iyo halabatu dan dani iyo halabatu dan baa jira labadu waa malo laakiin marna waa malo marna waa malo xoog badan oo aad u xoog badan oo yaqiinti u dhow dani iyo halabatu dan baa la yidhahda labadaasba yaquumaani maqaama alyaqiin yani meeshai yaqiintay gelayaan oo cinda alfuqahaa waxa weeyaan waa axkaamtii baa lagu dhisaya oo waa lagu camal falaya haddaba fuqahada mujtahidiinta ah yani markay ijtihaadaan inta badan ijtihaadkooda wuxuu gaadhsiiyaa dani xukunkii sharciga dani bay ku gaadhaan ee kuma gaadhaan maxay yaqiin kuma gaadhaan way yar tahay inay yaqiin ku gaadhaan sababtoo ah yaqiintu asla waxay u baahantay adilo qaci ah oo dalaaladeeduna qaci tahay daliilku inuu qaci yahay agga ubuudkiisa dalaaladiisuna ay tahay maxay aci oo shaki una soo gelin labadaba markuu daliilu aci noqdo dalaaladiisna aci noqoto markaas ayuu yaqiin qofkii gaari karaa laakiin inta badan adiladu dalaalaadkeeda yani maba haba qaci maahe waa dani adiladu inta badanna ubuudkeedu waa dani ee qaci maaha bal u fiirso axaadiiu inta badan boqolkiiba sagaal iyo sagaaan baa la dhihi karaa axaadiiu waa dani maxaa axaad bay badan tahay axaadkuna waa dani mutawaatirku aad buu yaryahay boqolkiiba hal kama badno waxa weeye waa qaci laakiin dalaalaadkiisa inta badan waa dani meelo masaail fara badan oo axkaam sharciga ku saabsan waa dani maxaa yaele waa ama cumuumaad waa imaa dawaahir naska qaciga ah ee dalaaladiisu qaciga tahay ubuudkiisanu qaciga yahay wuu yaryahay walidaalika baa mujtahidku xataa asagoo nusuusi daliishanaya uusan yaqiin gaadhayn oo uu dani u gaadhaya iska dhaaf markuu daliishanaya qiyaaska iyo adilada kale ee ahayn nusuus alkitaabi wasunna iskaba dhaaf taas iyadu waa ka siixag jirtaa oo markaa yaqiin ma gaadhayo marmar waa laga yaabaa haddii uu mafsadada shaygan ay tahay mafsado qaci oo daahir ah oo haba yaraatee waxani uusan lahayn wax maslaxo ah iyo manfaca toona markaas taxriimkiisa wuu jasmin karaa oo darajat alqaci u gaari karaa xataa asagoo naskuusa aroorin waaya haddaba danigii waa lagu camalfalayaa waxaan isweydiinaynaa marka daniga mararka qaarkood waxaan arkaynaa in nusuusta qur-aanku ay cayday oo dembi yani eh, laga nahiyayba dadka in yatabicuuna ila اdanna waina danna laa yugnii min alxaqi shaya ilahi wuxuu ku tilmaamaya danigu inuusan marka xaqii waxba ka tarayn haddaba daniga siba xujo u noqonaya sheekhu waaba kan ilaahay subxaana wa tacala uu gaaladii ku tilmaamay inay dani u raacayaan daniguna xaqi uusan waxba ka tarayn hadaba maxaan ku fasiri karaa taas nabiga ala slam wuxuu ihi iyaakum wadanna faina danna akdab lxadii iska ilaaliya malaha maluhu xadiidkan ugu been badan weyaan in yatabicuuna ila danna wamaa tahwa alanfus buu ilahay culimmadu waxay dhaheen dannigaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku damiyey ee ku tilmaamay inuu xun yahay xaqna uusan faa'iideynin waa danniga cilmi aan ku dhisnayn daliil aan ku dhisnayn sharcigana ka hor imaanaya isla markaana qofka hawadiisa uu raacayo ama waa dani qofka hawadiisa u raacayo ama waa dani sharciga ka hor imaanaya oon daliil ku dhisnayn kaasa haddaba madmuum ah laakiin danigan hadda aan ka hadlayno ee muctamadka axkaamta sharciga lagu dhisayo waa dani qofkan faqiiha ee mujtahidka ah oo uu u cuskaday qaraa'in iyo adillo oo ku gaadhay xukunka sharciga ah maa haddaba wax uu iska maleeyo un hadduu qofka mujtahidku dhaho marka la weydiiyo xukunkaas waa maxay asagoo kuma ijtihaadon baarin oo nusuusta eegi waxaasi waxaan u malaynaya inuu saas yahay waxaan u malaynaya inuusan inuu xalaal yahay waxaan u malaynaya inuu xaaraan yahay taasi waa dannigii madguunkii noqonaysa markaas in yatabicuuna ila dan laakiin qofka mujtahidka ah sidaa ma yeelayo waxaan marka la weydiiyaba baaritaan buu ku samaynaya nusuustii buu eegayaa dalaalaadkii buu eegayaa qawaaciddii istinbaadku isticmaalaya kadib buu xukunka sharciga kasoo istinbaadaya uu le waxaasi waa xalaal ama waa xaaraan ama waa mubaax ama waa kada waaya haddaba dannigaasi madmuum ma ahee bal ee waa danniga yani maxmuudka ah ee loo baahan yahay weye ee culummadu qadiiman wa xadiian min ladun casri الصaxaaba ilaa yowmina hada ilaa qiyaami saaca culummadu waxa weeye ay ictimaadayso axkaamtan ay ku salaynaysa weye waaya haddii la dhihi lahaa axkaamta yaqiinu ku saleeya waxay noqon lahay takliif bimuxaal waxayna awoodi karinba markaa lagu kalifi lahaa maba awoodi karaba de wuxuu idhi wadunuunu malayaashii halkan uu leeyahay mualifku fahada yajibu alcamalu bihi yani waa lagu camalfalaya khabar alaxaad waa runtii way noo imaan doontaa taas khabar alaxaad waa lagu camalfalaya asagoo danni faa'idaynaya hadana waan ku camalfalayna way noo imaan doontaa masalada daliilkeeda insha allahu tacala markii laga hadlayo khabar alaxaad qofka aaxaadka inkiraa ma gaaloobayo buu yidhi qofka mutawaatirka inkiraana wuu gaaloobaya qofkii mutawaatir inkiraa maala mutawaatir waxa ka a ah qur-aanka qur-aanka qofkii xuum ka mid a ah inkiraa wuu gaaloobaya taas culamadu isku waafaqsan yahay masaaisha uu qur-aanku caddeeyey iyo lafdiga alfaadda qur-aanka iyo macaanidiisa qofkii xaraf ka mid a ah inkiraa culimmadu isku waafaqsan inu gaaloobaya axaadiita mutawaatirka ahna sidaasoo kale lakiin qofka haduu ogyahay xadiikan inuu yahay yahay he xadii mutawaatir hadduu ogyahay hadduusan ogeyn lakin ku gaaloobi waayahay aaxaadka miyuu ku gaaloobaya qofkii inkaraa khabar lwaaxid maalan xadiid baa aaxaad ah ayaa masale kusoo aroray qof baa diidu yidhi xadidkan u qaadan maayo waxaanuu tilmaamayana ma qaadanayo hadduu qofkani qirsan yahay xadiidka inuu yahay xadiidu rasuulillahi sal slam inuu yahay uu qirsan yahay isla markaas usaa u ku gaaloobaya taas shaki male maxaa yeele qofkani yani ma diidana xadiidkan thubuudkiisa kama shakisnaya xadiidka isagoo og inuu xadiidka nabiga alai slam uu yahay ayuu haddana diidan yahay marka waa jees taasi kufri bay keenaysaa ee waxa laga hadlaya waxa wey khabar alaxaad qofkan hadduu leeyahay khabarkan anugu bukhaari ba ha wariyo laakiin waan ka yar shakinsanaya tawiidkiisa yani waxaa dhici karta inuu khalad yahay dhici karta qofkii horta wuu ku dambaabaya laakiin kufri ma gaaraya waa masale khilaafi culamadu isku khilaafsan tahay culamadu waxay u badan yihin inuusan ku gaaloobayn culamada qaar qabtana way jiraan inuu ku gaaloobayn sida xanaabilada qaar ka mid ah ayaa waxay dhaheen weliba xanaabilada saas u badan yihin in uu ku gaaloobayo qofkii xataa khabar alaaxaad inkira xadii axaad qofkii inkaraa inuu markaa ku gaaloobay hadduu xadii saxiixa oo sugan yahay maalan xadiiska uu wariyey bukhaari iyo muslim iyo waaya wdunuun wuxuu hi malayaashii tatafaawatu way kala badantahay tafaawutan kala badasho kabiiran oo aad u weyn fataaratan mararka qaarkood yaqwa malihii uu xoogaysanaya xataa takaada ilaa aad ku dhawaato tasilu inaad gaadho lidarajati lyaqiini darajada yaqiinta inaad gaadho taaratan mararka qaarkoodna tadcufu malihii wuu daciifaya xataa takaada ilaa aad ku dhawaato tasilu inaad gaadho lidarajati shaki darajadii shakiga waataan tilmaamaynoo danigu mararka qaarkoodna wuxuu u dhawaanayaa aggii yaqiintu u dhawanaya boqolkiiba sagaaliyo sagaashan buu u dhawaanaya sagaaliyo sagaashan buuba gaarayaaba marna xaggii shakigu usoo dhawaanaya boqolkiiba konton iyo kow buu soo gaarayaaba xataa waaya wahaada kana yadharu wuu soo muuqanayaa jeliyan xaalu yahay mid cad fii ma nudrikuhu wixii aan garanaynay wanucaayinuhu aan arkaynay min kuli xiini mar walba fii kuli madruunaati waxyaabaha la malaynayo idil wayadharu jaliyan si cad buu u muuqanaya waadixan oo waxa weye cad likulli man ishtagala qof kastoo ku mashquulay bisunati sunnadii fa fii bacdi ahbaari alaxaad axaadiidta aaxaadda qaar ka mid ah yakaadu lmaru qofku wuxuu ku dhowaanaya yaqtacu inuu gooyo bisaxati alkhabari khabarkii inuu saxiix yahay uu sugan yahay wayulxiqu marka uu haleeshiyo bilmutawaatir mutawaatirkii wafii bacdi alaalaat xaalaadka qaarna yakaad wuxuu ku dhawaanaya yaqdacu qofkii inuu gooyo biacfihi xadiidkii inuu daciif yahay xadiiulwaaxidkii ama xadiid alaxaadkii wayuxiqu markaa u haleesiyo bilmawduuci mawduuca haleeshiyo waa yani arrintan mualifku tilmaamaya axaadiid axaadka isku darajo maaha qaar baa yani daciif ah qaar baa xasan lidaatihi ah qaar baa xasan lighayrihi ah oo daciifkii haddii min uruq hadduu iskaga yimaado oo isxoojiyo wuxuu gaaraya xasan likhayrihi buu noqonaya xasan lidaatiin waa xadiidka xasanka ah ee yani daatadiisa xasan u ah riwaayadiisa qaar ay maaragtay darajata iqa aysan gaarin oo saduuq yihi maalan iyo xadiidka saxiixa ah oo laba kusii qabsamaya saxiix lidaatii saxiix likhayri marka isku darajo ma aha isku darajo ma aha marka saxiixa ugu sarreeya xasankaa soo raaca daciifka kusoo xiga mawduuca isagu waa been halkaa naga dhig isagu waa xadiid la sameeyey oo mukhtalaq masnuuca marka aaadii aaad laftirkooba kii aiixaba haddana kala tagsan darajada sadiisii kala oog badan yahay xadiika maalan bukhaari iyo muslim isku waafaqeen la mid maaha xadiidka bukhaari keligii ama muslim keligii wariyey waxaa ka xoog badan isku waafaqeen xadiidka bukhaari keligii uu wariyey uu ka xoog badan muslim wariyey xadiidka muslim uu ee saxiixa ah uu ka xoog badan yahay xadiidka abu ee saxiixa ah kan muslim wariye ka xoog badan maxaa yeelay saxiixaynka talaqathuma alummatu bilqabuul yani ummaddu qabuul bay ku qaadatay bale culamada qaar ba way leyiin axaadiita ku sugan waxay faa'iideynayaan cilmi nadari ah oo cilmi bay bay leeyihin maxaa yeele badan baa xoojinaysa inay axaadiistaasi ay saxiix tahay waa marka axaadiista maalan xadiidka xasanka oo kale qaar baa u dhowba daciif u dhow oo laga yaaba inaad dhahdo niyo xadiidkani malaha daciif buu u dhow yahayba markaad qaraa'intiisa eegto sanadkiisa iyo matnigiisa iyo qaraa'inta ku hareeraysan ad eegto waatan uu mualifku leeyahay mar qaarkood wuxuu u dhowaanayaa shaki maara qaarkood wuxuu u dhowaanayaaba inaad a waa mawduucba hadduu xadiidku daciif yahay oo raawi muttaham bilkadib ku jiro waxaa leedahay nin xadiidkani been buu u dhow yahay maxaa yeele yani matnigiisana rakaaka ku jirta sanadkiisana dacfi ku jira waaya anwac اcilmi cilmiga anwacdiisa yanqasim cilmi cilmi wuxuu qaybsamay ilaa qismayn laba qaybo daruuriyan mid daruuriya oo muktasabin iyo mid la kasbaday falcilmu daruuriya cilmiga daruuriga waxa weeye maa laa yaqacu waxaan ka dhacayn can nadarin fikra ka dhacayn wastilaalin iyo deliisasho waayahay mitaalka cilmi cilmigii wey alwaaqici ku dhacaya biixda alxawaasi alhamsa dareemayaashii shanta wahiya iyaduna asamcu maqalkii wey walbasaru araggii wey walamsu taabashadii wey shamu urintii wey wadawqu dhadhamintii wey fainahu kaasi bimujarad alixsaasi in la dareemo oo keliya bihaa ay bialcilmi alwaaqici yani waxaa ku dhacaya markaas dareemayaashaas yaxsulu cilmi ayuu cilmi ku xasilaya min hayri tawaqufin asagoo ku taagnay calaa nadarin fakr iyo wastilaanin kalcilmi sida inaan ogaano kale bianna naara dabkii tuxriqu inuu wax gubto wa ana alxajma asagiira xajmigii yaraa waxa yarka ah waxa qaraha yarkaa ah leh laa yumkinu inuusan suuragal ahayn an nudkhila inaan dhex gelino fiihi dhexdiisa alxajma alkabiir wax qaro weyn leh waqad yastawi fii haada kan waxaa ku siban buu fii hada alidraaki garashadan alkabiiru qofka weyniyo wasagiiru ilmaha yar baxayu meel low duciya sahiiru ki yaraa ah haddii loo yeedho lian yadkhul inuu kasoo galo min athuqbi sahiiri dureel yar inuu kasoo galo filbaabi albaabka ku yaala ladaxika ilmaha yari wuu qosli lahaa waabaa wuuna diidi lahaa linahu maxaa yeeley yudriku wuxuu garanayaa ana haada kani muxaalun yahay waxaan suuragelaynin waana aljisma alkabiira jidhka weyni laa yumkinu inaysan suuragal ahayn an yelija inuu galo fi uqbi sahiiri dureel yar ama alcilmu lmuktasabu cilmiga la kasbaday miya fahuwa asagu alcilmu annaatiju waa cilmiga ka dhashay can nadarin fakir iyo wasdilaalin daliisasho kalcilmi sida cilmigii aan ku ogaanayna biana alcaalama caalamku xaadisun inuu yahay mid dib ka yimid oon qadiim ahayn asdali uusan ahayn fainahu kaasi wain kaana caaliman yani wain kaana cilman cilmi haba ahaadee fainahu asagu yatawaqaf wuxuu ku taagan yahay cala anadari baaritaan wadaliili iyo daliil ku dhisan yahay wakaalcilmi sida garashadii aan garanayna biana majmuuca zawaaya almualla wadarta xagalaha saddex geesoodka yusaawi inuu leegyahay daraja darajo fainahu kaasi wain kaana cilman cilmi haba ahaadee ilaa annahu asagu mutawaqif wuxuu ku taagan yahay cala nadari baaritaani wadaliili daliil ayuu ku dhisan yahay waayahay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa anwaacdii cilmiga markuu taariifka cilmiga noo soo sheegay ayuu anwaacdiis sheegayaa cilmigu laba u qaybsamaya cilmi daruuri iyo cilmi muktasab ama waxaad dhigi kartaa cilmi daruuri iyo cilmi nadari ah muktasab iyo nadari waa isku midood cilmiga daruuriga ah waa wixii aan u baahnayn baxi baaritaan uma baahno dliilna oma baahno ikrna oma baahno maa laa yaacu can nadarin wasilan waa wax fikr iyo daliiltoon aan u baahnayn oo daruuro ahaan ku xasilaya tilqaa'iyan adiga oon kuba fikirin baadhbaadhin raadinin maskaxda rogin ayaad cilmigan helaysaa waanad ku khasbanta inaad qaadato saa ku qaadato xataa maskaxdaada oga diidi karti kaas waa la cilmi daruuriya daruuri waxa lagu magacaabay daruur ahaan buu qofka ugu xasilaya wuunuu ku khasban yahin qofkii qaato mana diidi karo mana inkiri karo inuu caqligiisa berinay iyo de xiskii inuu berinay mooyaane oo markaa safsada isku bedesho miaalku waxaa weeye sida dareemayaasha shanta waxa ka dhacay oo kale wixii aad uriso inuu udgoon yahay ama qarboon yahay wixii aad dhadhamiso inuu macaan yahay ama uu kharaar yahay wixii aad taabato inuu yani kulul yahay ama uu qabow yahay ama uu khashi yahay wax qallafsan ama naacim uu yahay wax jilicsan wixii aad maqasho sawdka aad maqlaysay wixii aad arkaysay wuxuu doona baan ahaaday waxaasoo dhan waa wax daruuriku waxsan hadda masaajidkan aan ku jirno markaad saa u aragto waxaad garanaysaa waxaan inu masaajid yahay mujarad nadar inaad saa u aragto ishaada ku dhacdo ayuu cilmigii daruuriga kuu xasilayaan waxaan inuu yahay masjid mana beenin kartid mana diidi kartid haddii aad adaankii maqasho allahu abar allahu abar bimujarad inaad maqasho adaankii ayaad garanaysaa waxaan inuu adaan yahay mana beenin kartid mana inkiri kartid wahaa kada yani wax kastoo xawaastii hamsada ku xasilayay wuxuu noqonayaa cilmi daruuri ah waxaa kale oo tusaale noo kari mualifku dabkii inuu wax gubayo waa cilmi daruuri ah ma diidi kartid waxa yarka ah wax weyn inuusan dhex geli karin xajmiga sahiirka xajmiga weyn inuusan dhex geli karin maalan yani caagadan oo kale hadda maalan mobilka inaanan dhex gelin karin caagadda maxaa yeele mobilka ka xajmi weyn tusaale asagaa mualifka nasiyeyba maalan ilmihii yaraa haddii la dhaho yani albaabkan meesha yartae duleesha ka soo gal ilmaha yarka ah wuu dareemaya inaysan suuragal ahayn meesha yarta ah inuu ka dhex baxo ilmihii yara wuu quslaya yani wuu garanaya waxaan wax mustaxiil inuu yahay muxuu ka ogaada waa cilmi daruuriah cilmi daruuriah fikr oo baano xataa ilmihii yaraa baa garanaya taas walidalika ilahi subxana wa tacala taas qur'anka inagu mitaaliya wuxuu yihi walaa yadkhuluuna aljanata yani gaaladaasi jannada ma gelayaan walaa ydhulu janata xataa yelija ljamalu ilaa ritigi ama awrkuu ka galo fii sami lkhiyaa irbadda duleelkeeda yani waa wax mustaxiil ah inuu awrka ka duso duleelka irbadda saasoo kale ayuu ilahi subxana watacala ugu tilmaamaysa suuragalha inay jannadii galaan gaaladii marka waa wax mustaxiila ah taas inagaa garanayna cilmi daruuriya weyaan cilmiga daruuriga ayuu ka mid yahay fikirba u baahnay iyo baaritaan iyo istidlaal aan u baahnay weyaan cilmigaas waa cilmiga daruuriga cilmiga muktasabka ah kaa lidkiisa weeye waa cilmi u baahan nadar iyo istilaal baaritaan iyo fikir iyo istilaal buu baahan yahay sida maalan oo kale cilmigii aan ku garanaynay caalamkan inuu yahay xaadi caalam dib ka yimid bacda an lam yakun intuusan jirin kadib kaasi wuxuu baahan yahay istidlaal buu baahan yahay waa inaad eegto caalamkan iyo axwaashiisa iyo tahayur ku imaanaya inuu isbedelayo habeen iyo maalin iyo dad noolaanaya dad dhimanaya iyo waxa weye geedo soo baxaya geedo baaba'aya iyo dhul waxaa weeye caro guurayay iyo duufaano iyo ummad rugmanaysa iyo xayawaanaad dhalanaya iyo xayawaanaad imanaya iyo waxa isbedelka tahayurka wuxuu tusinaya caalamkan inuu yahay caalam xaadida ah. marka waxad leedaha alcaalam mutahayir caalamka waa mid isbedelaya wa kullu mutahayirin xaadid mid kastoo isbedelayana waa xaadid idan natiijada waxay noqonaysaa oo ka laazimaysa labada muqadimo suqrada iyo kubradaas alcaalamu idan xaadid alcaalamu mutahayir wa kullu mutahayirin xaadid idan alcaalamu xaadid caalamku waa xaadid taasina waxa weye waa cilmigii muktasabka ahaa halkan mualifku lagu miaaliyey masale xisaabi oo lagu miaaliyo riyaadiyaadka ah malaha xerta inta badan riyaadiyaadka waa laga fiican yaan filaya wuxuu yidhi mualladka saddex geesoodka xaglihiisa zawaaya almuallad wadarteedu waxaa weeye boqol iyo siddeetan saddex geesoodka waan garanaynaa saddex zaawiy lu yahay saddex xagal buu leeyahay saddex xagalla weyaan xagal kasta cabir mucayan leedahay xaglihiisuu kala duwanaan karaa asaga intaasu qeyb u qaybsamaya mar qarkood waxa laga yabaa in saddexdiisa xaglood inay isleeg baa dhici karta oo lixdan iyo lixdan iyo lixdan boqol iyo sideetan ku noqdo waxaa laga yaabaa in xaglihiisa kala badan yihiin midna ay soddon tahay midna ay lixdan tahay midna ay sagaashan tahay dhici karta oo xaglihiisa ay kala dheer yihiin marka laakiin wadartiisu mar walba mualladka mar walba saan ka dhignaba ay shakl shakal kastoo ka dhigno qaab kastood ka dhigto wadarta saddexda xaglood waxay isku imaanayaan boqol iyo sideetan haba kala bataan hadday doonaan ama isla ekaadaan marka taasina waxa w waa cilmi muktasaba ah. waa cilmi u baahan istidlaal iyo nadar iyo baxi iyo inaad xisaabiso xisaab handasi u baahantahay weliba waaya cilmi ha ahaado laakiin yatawaqafu cala istidlaal marka cilmi muktasabka ayuu mualifku ugu miaalinaya arrinkaas wuxuu ihi wa ama nadaru nadarkii fahuwa asagoo alfikru in lagu fikra weeye fii xaali lmanduuri fiihi wixii la eegayey liuadii suu noo gaarsiiyey marka ila maluubi maluubkii noo gaarsiiyey wixii markaa aan raadinayna maluubka ahaa nadarku waxa wey luqa ahaan waxaa lagu ilaaqaa ru'yat اlcayni isha aragtideeda iyo fikirka labadoo lagu ilaaqa waxaa leedahay nadartu ilaa kada shaygaasaan eegay wa nadartu fii kada fii haddii aad ku tacdiiso nadartu fii kada wuxuu noqonayaa fikr waan ku fikray undur culamada ka dhahan undur fi hadihi اlmasala masaladan eeg macnaha maskaxdaada ku eeg wayaan awalam yanduruu fi malakuuti الsamaawaati wاlard wma khalaqa allahu min shay yani nadarkii marna wuxuu noqonayaa luadan wuuu ku noqonayaa eegitaan marna wuxuu noqonayaa fikir buu noqonaya waayahay marka halkan waa loga jeeda fikirkii baa looga jeedaa fii xaali lmanduur fii wixii aad yani eegaysa inaad ku fikirto ood maskaxda ku rogrogto si aad maluubka u gaadho maluubkan waa maxay xaqiiqadiisa shayga inaad garato nadarku wuxuu mualif halkan u tacriifiyey maxaa yeelay cilmigii nadariga ahaa ayuu tacriifkiisii soo gelaya cilmigii nadariga ah waa kii yidhi maa yaqacu can nahrin wstidlaakana waa saasoo kale maadaamuu tacriifkii cilmigi muktasabka uu soo galay iyo cilmigii daruuriga ahaba sidaasuu labadaaba ku tacriifiyey haddaba nadarku waa waxa axkaamta sharciga lagu gaaro fikirkan lagu fikiraya akaamta waa wixii axkaamta sharciga uu ku ogaanaya weye haddii shuruudiisii la helo oo qofka naadirku yahay kaamil alaala qof aaladiisu ay dhammaystirantahay oo mujtahid ah waa yahay ama nadru nadarkii miyaa buuri fahuwa asagoo alfikriga lagu fikri wey fi xaali manduuri fii kii la eegaya xaalkiisii liadiisu u gaadhsiiya almadluubi wix la dalbaya waa xaqadiisii loo gaado alistidlaal istidlaalkii wa ama alistidlaal istidlaalkii miya fahuwa asagoo talabu daliili daliilkii in la dalbo weeye liyuaddi markaas suu noo gaadhsiiya daliilkaasi ila almadluubi wix la dalbayay ee la raadinayay famu'adda anadari nadarkii iyo walistidlaali iyo istidlaalkii waaxidun waaxid weeye waa isku midun istidlaalka iyo iyo nadarka culamada qaar ba waxay waa isku macno qaarna way kala qaadayaan suum alifka hadduu kala qaaday laakiin haayadooda isku mid ay leeyihiin oo nadarkuna waa fikirkii shaygii lagu fikiro istidlaalkuna waa in daliil la dalbo oo siinta iyo tadaasaa dalabki tusana daliilkii la dalbo si madluubkii lagu gaaro laakiin fi nihaaya u dambayn nadarkii istidlaalku hal natiijo bayna gaarsiinaya oo ah madluubkii wixii aan dalbaynay xukunkii sharciga ah ayaa labada ku gaarida markaad shayga ku fikirto daliilkii sida aad raadiso oo daliilkii ku fikirto ood baadho daliilkii waxaad ku gaaraysaa natiijadii oo ah xukunkii sharciga ah waayahay adliilu dliilkii ayuu haddana tariifiyey mualifku maadaama istidlaalkii uu yihi alabu daliil ayuu haddana dliilkiisii tariifiyey waa istraad wuxuu i waama daliilu daliilkii miya fahuwa asagoo almurshidu kii kuu hanuuninay weeye an almaluubi wixii la raadinayey maxaa yeele liannahu asagu calaamatun calaamo ayuu u yahay astaan ama yani calaamad ayuu u noqonayaa calayhi ay cala almaluubi wixii la dalbayay ayuu astaan u yahay tacriifkan mualifku halka noogu sheegay inuu daliilku yahay wixii kuu hanuuninaya maluubka maalan aayad ayaad u daliishanaysaa xukum harci ah aayadda haddaba daliil bay kuu noqonaysa ayadaa kuu hagaysa xukumkii harcigaha xadii baad masale harciga u daliisantay xadiikaasi waa wuxuu kuu hagay mutluubkaagi waxaad raadinaysaa xukumkii harcigaha qof baad tihi meel qofkii baa ku hagay oo meesha ku geeyey ama kuu tilmaamay waa daliil laftiisu haddaba tacriifkan mualifkuu sheegay waa tacriif caama waa tacriifkii luqawiga ahaa wuu ka caamsan yahay daliilkii sharciga ahaa een doonayni wuu ka caamsan yahay dliil isilaaxan iyo adliil luatan ma jira dliilkaad halka loogu shegay waa dliilkii luawiga ah dliil wuxuu noqonaya hadaba min xayt اliصطilax dliilka tariifkiisa waxa weeye maa yumkinu الtawasul bisaxiixi الnadari fiih ilaa maطluubi اlkhabariya waa waxa yani nadar sax ah markii aan ku eegno ku gaarino maluub khabari ah maluub khabari waxa loga jeeda xukumkii sharciga ah ayaa looga jeeda marka xukumkii aan ku gaarino wayaan xukum aan ku gaarino markii sax aan dliilkan u eegno oon fahano oo qawaaciddii usuulkan u adeegsanno maluubkeennii oo ah xukunkii ayaa ku gaarayna kaas weeye haddaba tacriifka isilaaxiga ee daliilku maa yumkinu tawasulu bisaxiixi nadari fiihi ilaa maluubin khabariyin maalan oo kale haddii aan nabiidka rabno maalan inaan caddayno xukunkiisa nabiidku waxa wey waa sharaab muskir ah oo laga sameeyey maalan timirta iyo waxyaabaha kala duwanee kale sida shaciirkii oo kale laga sameeyey wey waa sharaabkaas qofka ku sarkhaamaya ee muskirka ah ee ah haddaan rabnana xukunkiisa cabdilwaxlaya nabiidu muskir nabiidkii waa maandooriye wa kullu muskirin xaraam maandooriye kasta waa xaaraan idan waxaa ka laasimaysa labadaas muqadimo inaan dhahno idan annabiidu annabiidu xaraam nabiidku waa xaaraan wey haddaba u fiirso istidlaalkaas aan deliishannay daliilkaas ee qiyaasiga ah ayaa marka wuxuu noqonayaa yani maluubkii abarka maluubkii aan doonayn oo ah in nabiidku xaaraan uu yahay maluubka khabariga ah xuumka aan saarayn marka nabiidka ayaan ku gaadhnay daliilkaas maa yumkinu tawasul bisaxiixi nadri fiihi ilaa maluubin khabari wuxuu yihi aljahlu jahliga wayuqaabilu cilmigi cilmigii waxaa ka soo horjeeda aljahlu jahligii baa ka soo horjeeda falcilmu haddaba cilmigii macrifatu lmacluumi shaygii macluumka ah ee la ogaanayay shay shanigiisu yahay in la ogaado garashadiisa weeye calaa maa huwa bihi sida uu yahay in lagu ogaado filwaaqici dhab ahaan uu yahay ka macrifati ana annaara sida inaan garana dabku muxriqatu inay waxgubayso wa ana alwaaxidu midkuna nisfu linayn laba niskood inuu yahay wa ana alcaalama caalamkuna xaadiun mid dib ka yimid inuu yahay waa yahay waljahlu jahligiina idraaku shay shaygii in lagu garto weeye calaa khilaafi maa huwa bihi siduu yahay si ka duwan calaa khilaafi maa hay si ka duwan huwa shaygaasi bihi uu yahay filwaaqici dhab ahaan uu yahay idraaki bacd alfalaasifati sida falaasifada qaarkood inay gartaan wey ana alcaalama caalamkii qadiimun garashada ay garanayaan falaasifada qaarkood ana alcaalama caalamkii inuu yahay qadiimun mid yani eh, qadiim ah oo soo jireen ah weligiiba weligiiba jiri jiray oon dib ka bilaamin wuxuu ku yidhi jahligu wuxuu qaabishan yahay buuhi ka soo horjeedaa cilmiga cilmigu hadduu yahay buuhi macluumkii shaygii inaad ku ogaato siduu xaqiiqa dhab ahaan u yahay sida maalan inaad ogaato dabkii inuu wax gubayo halku inuu yahay labada niskooda caalamku inuu yahay caalam xaadita labadaabas yani amiladaas soo sheegay waxay u qaybsamayaan cilmigii daruuriga aha iyo muktasabka labadaa miaale hore waa cilmigii daruuriga ahaa dabku inuu wax gubayo waaxidku inuu yahay laba niskood kan dambana waxa weya waa miaalkii cilmigii muktasabka ama cilmigii nadariga cilmiga hadduu yahay shayga inaad dhab ahaan xaqiiq ahaan waaqic ahaan suu yahay inaad shayga ku ogaato macrifo weliba jaazim ah go'aan janib haddaba waxa weya shaygii inaad ku garato wili calaa khilaafi ma huwa bihi fi lwaaqic siuu yahay si ka duwan inkastoo tacriifkan uu yahay tacriifka jahliga murakabka jahliga murakabka dib uu mualif ka sheegi doono ayaa markaa ah inaad shaygii aad ku garato siduu yahay si ka duwan yani xaqiiq ahaan siuu yahay inaad si ka duwan aad ka suuraysato waa kii u ku lahaa alimaam aljuwayni markuu tacriifinayey jahliga murakabka wuxuu ihi tasawuru shay calaa khilaafi ma huwa bihi fi lwaaqic shaygii inaad ka suuraysato aqiiq ahaan suu yahay si ka duwan maalan falaasifada qaarkood buu yidhi laakiin falaasifadu saas u badan yihiin bal e waxaa la yidhi falaasifadu qowlkooda ay ku istiqraareen markii dambe ee eh, marka hore isku yar khilaafsanaayeene markii dambe qowlkooda ku sugnaaday waxaa weeye in eh, caalamku yahay caalam qadiima ah, caalamkan aan joogna adduunkani inuu qadiim yahay falaasifadu saas u badan yihiin waay adila u dliisana lakin adiladaasoo dhan waa adilo daciif ah oo waxa weye marduud ah shubhaad wey adil maaha qowlka falaasifadu haddaba ay tasawurayaan in caalamku qadiim yahay waa jahli murakaba waa jahli murakab ah ee cilmi ma ah jahli murakab yani shayga xaqiiqadiisii wax ka duwan bay aaminsan yihiin caalamkan waa xaadis ilahay baa abuuray ilahay qur-aanka noogu sheegay khalaqa asamaawaat walard yani adduunka ilahi subxana watacala inu abuuray aayaad fara badan buu inoogu tilmaamay marka abuurkuna wuxuu imaanayaa yani bacda an lam yakun shaygan asagoo jirin kadib uu imaanaya marka caalamku waa caalam xaadia waayahay kama yanqasimu اljahlu kama sidii yanqasimu jahligii ilaa basiidin mid fudud wa murakabin mid isa saaran faljahlu basiidu jahligii fududaa an yajhala qofkii inuu garan waayo weeye shaygii oo yaclam uu og yahay annahu jaahil inuusan inuu yahay mid jaahiloo waxba aan garanayn waqiila waxaa la yidhi inahu waxaa weeye cadam اlcilmi ogaansha la'aan bishay shaygii la ogaado cadam اlcilmi bishay shaygii inaan la ogaanin weeye oo qofkii shaygi uusan garanayninba wاljahل murakab jahliga murakabkaana waxa wey an yajhala inuu garan waayo shaygii wayajhala uu ka jaahil yahay dha uusan garanaynin annahu jaahil inuu jaahil yahay waqiila waxa huwa asagoo idraaku shay shaygii inuu ku garto wey calى khilaafi ma huwa bihi fi اlwaaqic dhab ahaan siduu yahay si ka duwan shaygi inuu ku garto wey haddaba jahligii laba u qiimi mualifka jahli basiid iyo jahli murakab ah jahliga basiidka waxa weeye hal jahli weyaan jahlig murakabka waa laba jahli oo isasaaran walidalik baa murakab la yidhi waa laba jahli oo isasaaran isku jirta saan tilmaami doono jahliga basiidkuna waa hal jahli qofkani haddii loo dho waxan waa maxay wuxuu leeyahay ma garanayo masaladan xukumkeedu waa maxay ma garanay buu leeyahay marka kaasi waxaa lahaa jahli basiid ah maalan waxaa leeyahay ghaswatu beder goormay dhacday ma garanayo tayamumku xukumkiisu waa maxay ma garanayo shuruudda salaaddu maxay tahay ma garanayo waa jahli basiira haddaba mualifku wuxuu ihi qofkii laba tacriif ku tacrifiyey inuu qofkii garan waayo shaygii isla markaana og yahay inuu jaahil yahay waxaa kaloo yidhi buu ihi cadam alcilmi bishay kaa dambaa fiican tacriifkaa dambe shaygii qofkii inuusan garanayninba yani cadam idraaki shay bilkuliya gebi ahaanba shayga inuusan garanayn waaya kan dambana waa jahliga murakabka oo ah qofkii inuu shay ka jaahil yahay isla markaana uu ka jaahil yahay inuu jaahil yahay haddaba laba jahli oo isku jira haygii ma garanayo haddana ma garanayo inuu haygan uu ka jaahiliya ma garanayo wuxuu moodaya inuu shaygan garanayo wuxuu ka aaminsan yahay siduu yahay si ka duwan walidalik buu yidhi waqiila huwa idraaku shay tacriifkan dambe ayaa ka waadaxsan kaa hore idraaku shay shaygii lagu garto calaa khilaafi ma huwa bihi fi si ka duwan siduu dhab ahaan u shaygan yahay maalan <clears throat> qof baa waxaa leeyahay ghaswatu bader goormay dhacday markaas wuxuu leeyahay fi sanati alkhaamisati min alhijra sanadii waa jahli murakaba hadduu dhihi laha anuu ma garanaya dhaami lahay wuxuu ka aaminsanyay sanadii sanadii hijrada inay ghaswatu bader dhacda marka kaasi waa jahli murakaba waxaa le maalan waxaad noo sheegtaa rukuucdii xukunkeedu rukuucdu wuxuu leeyahy waa sunna maalan waa jahli murakab marka kaasi waxaa la dhahaa jahli murakab ah maxaa yeeley laba jahli baa halkan ku jiro oo marka koobaad yani shaygan xaqiiqadiisii ma garanayo oo wax kaloo ka aaminsan yahay aqiadii iska duwan marka labaadna inuu jaahil ka yahay shaygan isma ogo haddaba laba jahli baa ku jira jahlun bilmudrak wa jahlun biannahu jaahil mar wuxuu ka jaahil yahay shaygii marka labaadna wuxuu ka jaahil yahay inuu jaahil yahay marka labadaa jahli baa iskugu tegay walidaalika wuxuu noqday qofkii qof jaahil murakab ayuu noqday wuxuu ihi kamaa yanqasimu ljahlu jahliga wuxuu qaybsan ilaa basiirin murakab mid fudud iyo mid sasaaran faljahlu basiiru jahliga fududaa waxa weeye an yajhal inuu garan waayo shayga wa yaclamu og yahay marka bnahu jaahil yaclam ogyahay anahu jahilun jahilun yahay wuu ogyahay waqiila waxaa yidhi innahu waxa weeyaan jahliga basiidka ah cadam alcilmi bishay shayga inaanan garanaynin weeye oodan ogeyn waljahlu murakab jahilka isaaraana waxa weeyaan an yajhal qofki inuu garan waayo wayajhalo marka uu ka jaahil yahay uusan ogeyn annahu jaahilun inuu jaahil yahay aan waxba ogeyn inuu yahay uu markaa ka jaahil yahay lafteeda waqiila waxaa lidhi huwa asagu idraaku shay shaygii inuu qofkii garto calaa khilaafi maa huwa bihi sida uu ku sugan yahay fi dhab ahaan inuu markaa ka jaahil yahay wallahu tacaala aclam wsala allahu wslm cala nabiyina mxamed